بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة waxaan kasoo maxnay laba xaalo السماع من لفظ الشيخ الثاني القراءة عليه الثالث waxa weeyaan الإجازة ijaaza lugadeeda musanifka dadaalu ka keeni doonaa wahada maa naquluhu daa'iman mualifka tartiibkii laga rabay macluumaadkiisa waa mutakaamil laakin taqdiim iyo taakhiir qadiyada markay luga ku tacalluqdo waxaan rabaa awal baab in laga keeno marka gadaalu ka keeni doonaa laa nastacjil markaasuu uri min aqsaami turuqi naqli اlxadiid xadiidka naqligiisa duruqdiisa waxaa qeyb ka ah iyo wa taxamulihi xadiidka in la ximbaaro waa isku mid naqliga iyo taxamulka alijaazatu ijaaza siin macnaha ogolaasho ardaygii loo ogolaado sheekhi inuu ka wariyo bacda riwaayaatihi aw marmuwiyaatihi dhammaanteeda asagoona waxbana ka maqlin laakiin ogolaasho siinaa kitaabkan oo fulaan ah yaan ku ijaazo siiyo inaad iga wariso huwa lam yaqra calayka wa anta lam tasmac minhu maca dalika idin buusi aslan waxaa idinka ku imaanayaa kitaabkan ninka markuu alifayo wuxuu u alifay dadka muslimiinta inay ka faa'idaystaan marka haddii lagu yidhaha kitaabkan haddaad iga warisid waa kuu idmay nuur calaa nuur waxba khasaaran keeni mayso oo mar waxa weeyaan waad ka faaideysan lahayd lakin xaqiiqatan waxaa weeyaan adcafu baabin fi kitaab waa baab lijaaza ilaa xataa xadd lhuyaam khayaalaad ay iska noqotay wax macno weyn oo hadda soo kordhinayo ummadda u faa-ideynaana ma ah sida hadda noo imaan doonto iyo sida ay leeyihin marka laba mid un bay ahayd musanifki inuu yihaahdo ijaaza bimacna aladi nashraxuhu dad badanna way diideen dadna way ogolaadeen wfii wa dalika aqsaam wa tafaasiil inuu sidaas ku eka ka gudbo ayadiiba haddana waxay noqotay inuu musanifkii tafaasiil dheer uu ka bixiyo haddana aqwaal uu daba kaco ilaa xadd almalal sida hadda aad arki doontaa markaasuu yihi wahiya mutanawicat anwaaca walidalika musanifka intuu sheegaaba nagu badanba in inka lagu sii daro oo aqwaal aakhariin la keeno waxay noqonaysaa waxa weeyaan waxa xadka ka baxsan marka awaluhaa an yujiiza limucayanin fi mucayanin an yujiiza sheeki inuu inuu idmo u baneeyo limucayanin shaksi mucayana ah, fi mucayanin shay mucayan oo kitaab mucayan ama xadiid mucayan ah mithla an yaquula inuu yiraahdo oo kale waayo ajaztu laka waxaan kuu ijaazeen ku idmay alkitaab alfulani laka ninka laleeya waa nin mukhaaab oo mucayan a ah. nin hortiisa fadhiyo tilmiid fulan fulan la yihahdo la yaqaano mucayan ah iyou leeya kitaabkaas oon aniga leeyahay sunan fulan la yihahdo aan kuu idmay marka mucayan limucayan sidaa weyaan aw ma shtamalat calayhi fihrist ama fiirisadayda waxay ay kulansatay bimacnaa waxaad aragteen caado waxaa loo leeyahay ninka sheeka marka loo tarjumayo markaasaa waxaa laleeyahay mualafaatuhu yaa qeyb ka ah marka nasabkiisa meesha ku dhashay dadka wax ka bartay dadkii asiga wax ka bartay markuu lagu sheego yaa waxaa la sheegaa mualafaat mualafaatkaas la tirinayo waa fiiriso waa markaa waxaad leeyahay kutubtaas oo aniga cinwaankaas oo fahaaristayda kusoo aroorto dhan marka kutubtiisa wax la yaqaan waa wuxuu alifay mucayanay noqona walow kahurad waa kutubtaas mucayanka lishaksin mucayana la siinaya markaasuu ri fahada midkan aclىa anwaac اlijaaza ijaazada noocyaalkeed kan ugu sareeya waa almujaradati can اlmunaawala isu dhiibidna ka yani ka maran ijaaza oo waxaa imaan doonto qofkii kitaabkan kuu idma haddana kitaabkii kuu dhiibaya kitaabkii igu weri iga weri uu ku yiri bu haddana kuu dhiibaa munaawala la jirto munaawaladi hadda waa noo imaa doonta laakin ijaaza aan munaawalo wadanin nooca ugu sareeya waxa weeyaan an yu'dana limucayanin fi mucayanin taas weyaan wa bacduhum wuxuu sheegay anahu laa khilaafa fi jawaaziha noocaan inay banaan tahay mucayan fi mucayan yayba dad sheegteenba walaa khaalafa fiiha ahlu daahiri ahlu daahir oo dadka ugu fog ah ijaazo in wax lagu wariyo diidan xataa midaan way ogol yihiin buu leeyahy laakin waa noo imaan doonta reer ahlu daahir waxay leeyihiin horta wax in lagu wariyo maba banaanabo liannahu laa yasixu alcamalu biha liannaha munqaطica liana sheikh lam yuxadidka bilxadiid walaa anta qara'ta caleyh xatى low qulna inaha tasixu riwaaya silsilatan ibqaan lisilsilat اlasaniid lakin waxay leeyihin munqaطic ay noqoneen shay munqaطic laa yuxtaju bihi cumuuma daahiriyada saasay qabaan yani qoladaas waxa weeyaan laa yukhaalifuuna fi jawaazi hada lakin laa yataratab inay leeyihiin waa banaan tahay in lagu camalfali kara ma ah laba shay ay kala yihin marka alظaahiriyuuna yuwaafiquuna اjumhuur fi jawaazi hada الnوع min اlijaaza lakin laa yuwaafiqunahum fi jawaazi alcamali biha sidaas un baa loo jeeda wainamaa khilaafuhum fi gayri hada الnوع dadka waxay ku khilaafeen nooca nooc ka duwan wazaad alqaadi abulwalid albaji almaliki nin oo waxaa weeyaan ibnu xasmin lowlan dheer la galay faطlaqa nafy اlkhilaaf wuxuu ri wax isku khilaafsanba ma jiro oo suu yihi waqaal wuxuu uri laa khilaafa fi jawaazi riwaayati riwaayada in in las wax layska wariyo inay banaan tahay khilaaf kama joogo bilijaaza wax lagu wariyo min salafi hadihi ummati wa khalafiha ummadan dadkeedii horo iyo kuwoodii dambo ijaazo in wax lagu wariyaa khilaaf kama joogo wadaca ijmaaca buu sheegtay min gayri tafsiilin yani wuxuu yihi inay banaan tahay waa lagu ijmaacsan yahay waaka waxaka alkhilaafa fi lcamali biha shaygan waa banaan yahay in wax lagu wariyo min xaysu nadar le laakin waxau leeyahay camalka la isku muwaafaqsano ayb ish alfaa-ida ma hiya thamara inaad tirahdo ijaazadii in wax lagu wariyo waa banaan tahay laakin laguma camal fari karo liannaha munqaطica nihaayad waxay isugu imaanay ninkii yiri laa yajuuzu alcamalu biha ina idan jawaaz jawaazkeeda macno usan lahayn marka khilaaf oo hadda wax weyn oo himaar ku jira male qultu qaala bnu صlaح wuxuu ri hada baطil ijmaaca abulwaliid ou sheegtay baطil weeyaan baji faqad khaalafahu waxaa khilaafay fi jawaazi riwaayati bilijaaza ijaaza in wax lagu wariyo inay banaan tahay jamaacaatun a khilaafto min ahli اxadiiثi wاlfuqaha wاlusuuliyiina wadalika ixdى riwaayatayn can shaafici radi allahu canhu shaafici riwaayadiisa iyaaba ku jirto ijmaac in la sheegtana waa adag tahay buu leeyahy oo dadkaas oo dhan aaba diidan muطlaqan oo waxay leeyihiin low jaazat اlijaazatu labaطlat الrixlaةu fi طalab الxadiid haddii n ihahdo ijaaza waa banaan tahay macnaheedi waxaa anoo sanca iska joogo inaan oon waraaq u wada qora culamada min khuraasaan ilaa masr ilaa andalus ilaa ay makaan aan ihahdan ajizuni ma limaa cindakum min marwiyaat anigoo marka meeshaydaan jooga kulligood aan marka kutubtoodi ka wada qaatay noqonaysa wa hada mukhaalifu limaa caleyhi ahlulxadiidi qaatibatan oo la og yahay hal xadiid keligiis annahum kaanuu yusaafiruuna masaafaatin طawiilaat min ajli xusuuli caleyh marka waxaa laleeyahay ijaaza waxay ka hor imaaneysaa fi hadihi طariiqa qolo kalea waxay leeyihiin low low lam naqul bijawaazi اlijaaza ladahaba kahiiru min alcilmi wala baطlat اlkutubu waxaa weeyaan kutub badan oo na hor taalo yaan ariiqi u maraynaanba way lahaynba marka ariiq اlijaaza waxa weeyaan waaba baab furan oo waxa weeyaan ayadaaba taxsiil cilmi ah dad saddexaada waxay leeyiin alaqrab waxaa weeyaan alqaadir calaa alrixla oo sixadiisa iyo imkaaniyadiisa ay banaan tahay imkaaniyana haysto anahu haddaa layihah laa yajuuzu fi xaqi lijaaza waa maqbuul laakin man manacathu duruufuhu min alrixla kaan yakuna mucawaqan aw qasurat bihi nafaqa aw gayru dalika min ajli ixtibaas cala lwaalideyn wagayri dalika إda cajaza falyakun اbadiil wahuwa alijaaza qowl saddexaad iyaa masalada ku jira ijaazada fi bacdi suwarihaa fi duruuf mucayana in la yihahdo waa banaan tahay dhib ma laha laakin tafaasiilka imaa doonta aada bay u dhib badan tahay ayb markaasuu ruwiya can saaxibihi waxaa laga wariyey arabiic bnu sulaymaan qaala inuu kaana shaaficiy wuxuu ahaa laa yara ijaazata fi xadiid in xadiid laysu ijaazisa siiya ma arki jirin qaala rabiic wuxuu ri ana ukhaalifu shaaficiya fi hada ma jirin taqliidkan acmaa ah oo annaga aan naqaanooba in sheekhi la khilaafoba ay tahay macnaheeda tacnu fiih ama tajhiid inay tahay ma hada alsaq talaamidati shaafici bishaafici rabiic bni sulaymaan almuraadi weeyaan hu maca dalika bikuli eh, eh, aryaxiya u ana ukhaalifu shaaficiya fi hada qadaado uma arka maa اxtiraamihi lshaykh wataqdiimihi maca dalika inuu khilaafo fima yarahu ana alxaqa fi gayrihi ma fi ay ishkaal bal hada waxa weyaan ixtiraamu lishaykh saasay ku jirtaa ama an tuqalidahu calى kuli shay fahuwa fitnat lahu xataa yukhayar ilaa nafsihi inuuba asiga gafaynin taas waxba keeni mayso marka waxaa leeyahay ariiqada shaafici iyo rabiic uu u fahmay inuusan ijaazada banayneynin waxaa layihi kitaabkiisa alum iyo waxaa ka tegay qeyb min kitaabi اlbuyuuc talaata awraaq iyo wax lamid ah markaasuu ka dalbuu yihi kitaabka kale waama kaa maqla intaan ijaazi isi markaasuu shaafici wuxuu ri iqra' calaya kamaa quri calay aw kamaa qara calaya gayruka saddexdaas safxa ina inaad igu dul akrisay kaa xataa laakin ku ijaazsii ma marka saasuu ufahmaa l raba inuu shaafici diiday marka kownuhu lan rafada lirabiic an yaqra calayhi hadihi اlkutub aw hadihi اlawraaq laa yani cumuuma anahu yamnac waxaa laga hela bale riwaayaat kale uu banaynaya imaam shaafici alijaaza fi اlkutub marka hal hal mancuhu min arabiici lishayin yakusuhu oo tilmiid baarica weeyaan wuxuu rabay an yanqula canhu kutuba bisamac miyuu ahay mase alأwlى fi xaqi rabic waamhaalihi an yasmacu اlcilma can ahlihi dadkii kalon kari karin ijaaza in lagu bixiyo miya almuhim waxa weyaan akar min ixtimaal baa imaan karto waqad qaala biibaaliha waxaa yihi haddana waxaa buriyay ijaazadii jamacat min ashaaficiyiina minhum uu kamid yahay alqaadiyaani xusein bnu muxamed almarawarudi almarawarudi bifatxi lmiim اlأulى wاraa macan mara aad leedahay midda ra-da dambana waa shidan tahay waayna godan tahay almarawarudi markaan raadiyey tarjamadaas ninkan طabcan xusein ibni muxamed ايش la la la waxa weeyaan ibn abraham a la yihahdaa ninkan waa min ruwaati اkutub sita nin macruufa wa hiqa weeyaan marka nisbadan waxay ka timid almarawardi ka timid mara iyo wardi waa magaalo min muduni khuraasaan adaad hadii aada aragtid isim nisbadiisa qariib ay kugu tahay oo aada ragtid nisbadaa sida loogu dhawaaqayo iyo asalkeeda meesha ka timid kutub alansaabaa laga raadiya alansaab lisamcaani oo kale markaa raadisa wuxuu ku marawardi almaruudi albasri alkhuraasaani maxaa layihaha khuraasaan intay ku taallaa magaaladeeda diriska kulli wuu kuu sheega annisba marka sidaas waa buu ku marka mashaaik badana mandiqadaa loo nisbeeyey almuhim alxaafid ibn xajar fi taqrib markuu tarjumayo almarudi ou yihi labada raa midow iska gooy marka axyaanan ikhtisaar waa loo samayn karaa sida marwa oo kale marwasi marna waxbaa lagu dari karaa nisbada calaa kuli nutqigeeda marawarudi aada leedahay marawarudi dad badanaa loo nisbeeya wa abulxasan maawardi wa bihi qaطca almaawardiyu fi kitaabihi alxaawi wacazaahu ilaa madhab shaafici inayn ijaazo banaanayn yowba gooyba wa qaala jamiican waxay yidhaahdeen law jaazat rixlatu law jaazat alijaazatu labatalat rixlatu haddaan ba ijaazo qaadana waa xadiid usafra war lama arki lahayn kalaamkan hadda waxa weyaan ayagaan ma dhihi shucba ibn lmubaarak iyo raggii kale a laga soo wariyey laakin kelima oo ay bilaabeen maawardi ma waruwiya ayda hada kalaam waaba kana can shucba waqayrihi waa hadal kale oo dadka ay hore u dhihi jireen marka culamadii hore sidaas ay yaqiiniin wa miman abalahaa wmin wamiman abalahaa min ahli اlxadiid alimaamu ibraahimu bn isxaaq alxarbi wa abu muxamedi cabdullahi bn muxamed اlasbihaani الملقب بأبي الشيخ والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي intaas oo kale anigo miman abdalahaa ahlulxadiid iyo qoran طabcan nin baa meeshaas ku jirto sax intaas haakada min ahli lxadiid ay tamam aywa waxakaa abu nasrin waxau sheegay fasaadaha can bacdi man laqiyahu dad badan ou la kulmo culamada kamid ee qaarkood yaa yihahdeen ijaaza ma banaano qaala abu nasrin wasamictu jamaacata min ahli اlcilmi yaquuluuna aygoo dhahay qowl lmuxadidi qad ajastu laka waan kuu baneey inaad wax iga wariso qad ajastu laka waan kuu baneey an tarwiya canii taqdiiruhu waxay noqonay macnaheeda qad ajastu laka waxaan kuu baneey maa laa yajuuzu fi sharci waxaan ku banaaneyn liana sharca laa yubiixu ma banaynayo riwaayat man lam yasmac nin aan wax kaa maqlin waa iga maqlay dheh ay macnihii ka dhigan tahay bu hadal oo oo adag waa qultu waxaan yihi ibn صلاح wayushbihu hada waxaa midkaan u ekaanayo maa xakaahu abu bakrin mحamed bnu haabiti alkujun alkhujunandi alkhujnadi dheh saasaa dabdigi igu qoray ayb axadu man abطla اlijaazaةa min الshaaficiyati can abi طaahir wuxuu ka wariyay addabaas axadi a'imat alxanafiya qaala inuu yihi man qaala ligayrihi ninkii u yihaha niman asiga ahayn ajaztu laka waxaan kuu baneeyay an tarwiya canii inaad iga wareysid maa lam tasmac waxaadan iga maqlin fakaanahu yaqulu waaba asoo u yihi ajaztu laka waxaan kuu baneeyay an takdiba calay hadal adag wa xaqiiqada markii la fiiriyo kama fogo ijaazada meeshaas dadkaa meelay ka fiiriyeen oo kitaabka in layska qaato oo wax laga akriyo nooca maa idn min saaxibi in laga haysto yaa ka fiican laakin fi lmuqaabil waxa weeyaan waxaad leedahay akbaranii fulanu bilidni aw bilijaazati xadathanaa kada kada wuxuusan ka maqlin baad sheeganaysaa inaad ka maqasha marka nooc waxa weeyaan baciid can alxaqiiqa uma yaqul ibn صلاح uma in aladi istaqara calayhi اlcamalu camalkii waktigii dambe wuxuu ku sugnaaday wa qaala bihi jamaahiiru ahli اlcilmi min ahli اlxadiidi wagayrihim alqowlu weeyaan bitajwiizi اlijaazati ijaazada in la baneeyo iyo wa ibaaxati riwaayati bihaa in wax lagu warin karo wa fi lاxtijaaji lidalika in xujo loo helana gumuudun qarsooni baa ku jirta yani wuxuu leeyahay dadka badanaa saanay qaateen laakiin haddii lagu yidhaha tabriir sharci ah oo waadix oo la fahmi karo keen haddii lagu yidhaahdo wax sahlan maaha wax aada u qarsoon weeyaan bu markaasuu yihi waan xaawilaya haddana wayatajihu waxaa yani sawaab noqon karo an naquula inaan yidhaahdo idaa ajaaza lahu hadduu u baneeyo an yarwiya canhu inuu ka wariyo marwiyaatihi idaa ajaaza shaykhu lahu litilmiid hadduu u baneeyo an yarwiya inuu wariyo tilmiidkii canhu can sheikh marwiyaatihi waqad akbarahu bihaa una u sheegay jumlatan guud ahaan fahuwa kamaa low akbarahu asagoo u waramay lamid tahay tafsiilan fiiri meeshaas inuu yiraahdo war tilmiidi habow kitaabkan axaadiida ku jirto waan kuu idme iga wari taas macnaheeda waxa weeyaan kaanahu akbara ashayku tilmiidahu bihadi hadi jumla iyadoon kala qaad lahayn buu isu dhiibay taas waxay lamid tahay asoo xadiid xadiid ugu akri kayfa yumkin yani qiyaas الأحاadيث التي lm تسمع من الشhيk على الtي سمعت minه تفصيلا قyاaskaas waay dlil waay dliil u tahay qmuudka meesha ku jira wuxuu yihi waxaan guud ahaan iga weri inay banaan tahay waxa u daliil eh wuxu leeyahay kama low أخbarahu تفصيلا وإخbاarhu bha asiga inuu ukbranay غayru متوqف waa midku istaagnayn calى التصريح نطقا kama fi lqira'ati cala shaykhi kama sabaq sheekha hadii xadiid lagu akriyo xadiidkaas ou aamusan yahay ou fi nihaayana ku dhihin waa kuu idme iga akri ousan ku dhihin waxa weeyaan samaacaas oo adiga adigu baa wax iska akris sheikh waxba ma akrin nudqina kuma gelin waxay lamid tahay adoo inta kitaabka ka qaati keligaa meel ku akrisata irmaji ay tashbiiha لأn اladي qarأa عlى الشhيk شhيk lam yqرأ lah walam yqul lahu inanii adintu laka maa qarأtahu calayana ma dhihin marka qراa'adaas tilmiidka ou akriyay calى الsheikhi waxay lamid tahay ka qراءaة الtilmiid lkitaabi الmujaazi lahu calى اnfiraad labadaas طabعan qiyaaska waxaa la rabaa markuu jeli noqonayo inay asalka iyo farca fi lcila ay kamid yihiin laakin hadda fiiri wax sheeka lagu dul akriyo bitafsiil in loogu qiyaasto mujarad ana adintu laka uma taqra' anta fi beytika yani bucdigaas liannahu farqiga udhaxeeya waxaa weyaan law anaka qara'ta cala shaykh waaakhta'ta radda caleyk walaw walaw dakalta fi xadiidihi maa laysa minhu radda caleyk laakin kitaabki jumlatan haddaad uqaadatay ixtimaal an yakuna fi kitaabi maa laysa min masmuucaati kayfa yumkin an yuqaas hada cala hada ishkaaliyad weyn baa ku jirta wa inama algaradu waxa weeyaan ulajeedada xusuulu lifhaami fahamsiin inuu xasilo iyo walfahmi wadalika yaxsulu bilijaazati lmufhima waa kuu idmaydaas kitaabkaas aan kuu idmay taas waxaa ku imaanaya buu leeyahay inuu ardaygani fahmay inuu kitaabkan sheekha leeyahay sheekhana u fahamsiiyey inuu tilmiidka kitaabkiisu ogaaday intaasaa ulajeedada ay tahay bu leeyahy uma inahu kama tajuuzu riwaayatu bilijaazati yajibu alcamalu bilmarwi biha khilaafan liman qaala min ahli daahir waman taabacahum anahu laa yajibu alcamalu bihi waa farqi daqiiq a ah ah. walidalika tanaaqada daahiriyatu inay yihaahdeen yajuuzu riwaayatu riwaayat lkutub bilijaaza lakin laa yajuuzu alcamalu bilmarwiyaati alati ukidat can طariiq اlijaaza liannaha munqaطica waadix lila saas weya uma inahu kama tajuuzu riwaayatu bilijaaza ijaaza in wax lagu wariyo sheeka looga wariyo u banaan tahay sidii saas u banaan tahay yaa yajibu alcamalu bilmarwi biha midka la warinayo in ijaaza loogu camal falo ay banaantay yajib alcamalu yajuuzu in laga cabirayo yajibu waaba laysku haystaa orta maxaad yajibu leedahay marka wuxuu le hadaad xadiidku soo gaaro xadiidkaasna can طariiqi اlijaaza uu kaa soo gaaro yajibu an tacmala bihi saas waa qowlka ayb khilaafa liman qaala ninki yihi anagoo khilaafayna min ahli الظaahiri waman taabacahum anahu laa yajibu alcamalu bihi wa anahu ana kitaab ana almarwiya alma'kuuda bilijaaza jaarin majra mursal yani mursalkii uu lajid yahay xadiidka mursalka ah, qawl sawaab anahu laysa bxuja wa hada ay maa dahaba ilayhi ahlu daahir baطil weeyaan liannahu laysa fi lijaazati kuma jirto maa yaqdaxu fii isaali lmanquuli midka lasoo naqlinayo inuu gaarsiiya biha bilijaaza midka lasoo naqlinayo ijaaza lagu soo naqlinayo inuuna soo gaaray shaki kama joogo iyo fi iqati bihi kitaabkaas ninka ijaaza looga wari inuu leeyahay kalsoonihan ku qabnaa buu leeyahy marka laa macnaa litawaquf alcamali eh, biha dadaa waxayba yihaahdeen ijaazo sidii wax loo helo aan ku miithaalina nabiga alayh salaatu wasalaam kutubtii ou dadka muluugta iyo ruasada u diri jiray yukhaatibu biha almuluug waa warqad nabiga la u qoray kitaabkii waa daboolanyahay makhtuum weeyaan ninkia yadan biyadin loogu dhiibay wamaca dalika ninkaas meliga ama ra-iiska ama ayan kaana oo risaal loo diray yajibu alcamalu bihi inuu ku camal falo hadduu qaatana fabidalika haddii kale yastaxiqu lciqaaba qul ma huwa ilaa nooc min alijaaza weyaan lakin hada baciid liana alkitaaba maxmuulu bishaksin mukalafin mawhuuqin min annabiy sal اllau alay wasalam ilaa ish ilaa almursali ilayh marka shaksiga laakin kitaabkii makanigiisa duu socon lahaa ou ninki uu tegi lahay waxaan dhihi lahayn can طariiq اlijaaza almaktuba yuu ku yimid aan dhihi lahayn lakin kitaabkan maxmuul weyaan marka waa kala duwan yahay farqi weyna udhexe النوع الثاني نوع labaad min min أنواع الإجاaزة أن يuجiزa لمعين في غyri معين mثl an yaqula ajstu laka aw lakum jamiica masmuucaati aw jamiica marwiyaati an yujiza lmucayan shaksi mucayan ah wuxuu leeyahay fi gayri mucayan nin shaksi oo la yaqaanaya waxaa la ijaazisiinayaa marwiyaad aan mucayan ahayn labadaas mithaalkeeda an yaqula ajastu laka waxaan ku ijaazeeyey aw lakum adinkoo kooban saddex kufood afar kufood dad la yaqaana liannahu damiirka min acrafi lmacaarif waayo markaasu wuxuu yihi jamiica masmuucaati aw jamiica marwiyaati iyo ma ashbaha dalik ninkan aada kula khitaabaysa ood leedaha ajaztu laka jamiica masmuucaati ma yaqaana masmuucaadkaadi marka huwa mucayan wa shay mujaazi bihi gayru mucayan lannu jamiica masmuucaati markaad tidaahdid fii tilka laxda gadaal waxay ka ahaan doontaba ma oga marwiyaadka ay waxay yihiin ma hal kitaabba ma boqol kitaabba ma ma kun xadiid ba ma hal xadiid ba ma y ma yadri fi hadihi laxda ayib falkhilaafu fi hada nawci aqwa wa akar liannahu mucayan fi mucayan ba hadii laysku khilaafo famaa baaluka limucayan fi gayri mucayan waa kasii daranta waljumhuuru min alculamaai min almuxadiثiina walfuqahaa wagayrihim waxay ku taagan yihiin calaa tajwiizi riwaayati bihaa riwaayadaas in ijaazadaas noocaas in wax lagu wari karo aydan wa calaa iijaabi alcamali bimaa ruwiya bihaa iyo in lagu camal fali karo ijaazada noocaas wixii lagu wariyey bishardihi shardiga oo macnaa adhow marwiyaadki inaad hubisid oy noqoto ana kula kitaabin aw kula marwiyin inaad hubisid inuu sheikaadi oo ku ijaazisi inuu marwiyaadkiisa kamid yahay can ariiq alcilmi wa ayib taas waxaa weeyaan ijaazatu mucayanin fi gayri mucayan annawcu thalith min anwaaci ijaazati an yujiza ligayri mucayanin biwasfi اlcumuum an yujiiza inuu ijaazeeyo ligayri mucayanin niman la aqoonin biwasfi اlcumuum mila an yaquula inuu yihahdo waay ajaztu lilmuslimiin maanta hadii la muslimiinta soo tiri ma tiri karti akar min shacri rasi aw ajaztu waan u baneeyey liman adraka zamani ninkii aniga igala zaman ah oo mucaasir ilaa oo dhan waa u banay inuu waxaan warinaya iga wariyo wamaa ashbaha dalik fa nawcun weeyaan takalama fiihi lmutaakiruuna dadkii dambayaa ka hadlay oo minman kamide eh, jawaza asla alijaaza ijaazada noocyaalkeedii asalkeedi dadkii baneeyy qaar kamid ahaba diidaybu wakhtalafuu fi jawaazihi marka xataa dadkii ogolaa kuwii awalka ijaazada diidnay warkooda iska dhaaf kuwii ogolaa qaar kamid aha noocan diiday wuxuu wax macno ay soo kordhinayso aan jirinba ajistu lijamiici اlmuslimiin wax macno ay leedahay ma fain kaana dalika midkaas haddii uu yahay muqayadan mid lagu lagu qayday biwasfin xaasirin wasfi koobay aw naxwihi ila ljawaazi aqrab inay banaanaatay u dhowdahay markaas ayib waصfiga maxaa weeyaan inuu yidhah maala ajaztu hada kitaab liwlaadi fulan awlaadi fulan uusan aqoonin asigii aabihii u yaqaanaa laakiin ilmo inuu leeyahay inuusan lahayn kalama yaqaano waa waصfi oo xaasir aho awlaadi awlaad oo dhan soo mageli karaa lannahu muqayadiina bish bian yakunuu min awlaadi hada alrajul ama wuxuu ri ajaztu liman kaana mustawdinan fi qaryati nakiraba ha ahaadaana lakin maxsuurin biish fi hadi lqarya wahaakada wa miman jawaza dalika kulahu waxaa kamid ah alkhatiibu abu bakrin xaafidu waruwina an abi cabdillahi bni manda alxaafid anahu qaala inuu yihi ajaztu liman qaala laa ilaha ila allah khalaas adki ajaztu lilmuslimiina lamid tahay wajawaza alqaadi abu طayib aلطabri axad اlfuqahaaءi اlmuxaqiqiina wuxuu banay fi ma xakaahu canhu اlkhatiib wuxuu kasoo naqliyey alijaazata buu baneeyey lijamiici اlmuslimiina loo ijaazeeyo man kaana minhu mawjuuda ninka jooga cinda alijaaza tanaa waxoogaa ka gaaban ajaztu limuslimiina miman huwa calaa qeyd اlxayaat fi hada lwaqti bui marka laa tashmal hadi ijaaza min almuslimiin man maatuu walaa minhu man yati bacda hada marka waa nooca ma xasri laakin xasri aan koobnayn waajaaza abu muxamedin ibnu saciidi axadu ljilati min shuyuukhi اlandalus likuli man dakala qurubata min alaba cilmi bur ninkaas wuxuu baneeyey axad ljila axad alajila meesha ka dhiilaayo jaliil ajilaana waa lagu jamciyaa jilana waa lagu jamciya yani dadka waaweynaa midkood dadkii waaweynaa culamadii waaweyneed midkood oo kamid ahay wuxuu ijaazo bixiyey likuli man dakala qurtubata ninkii galo min alabati lcilmi andalus ay ku taalla qurtub caasimadoodaba wawaafaqahu calaa dalika waxaa ku waafaqay calaa jawaazi dalika jamaacatun minhum abu cabdillahi bnu cataan ijaazada wax badan u ka qoray walidalika musanifka in badan kasoo naqlinaya wa anba'anii waxaa ii khabray buu yihi man sa'ala alxaazimiya ninka weydiiyey abaabakrin ahaa can alijaazati alcaamati ijaazada guud oo sida muslimiinta oo kale can alijaazati alcaamati haadihi fakana min jawaabihi waxaa kamid ahay ana man adrakahu min alxufaad dadkau asiga soo gaaray xufaadka kamid ahay naxwa abilcalaa alxaafid wagayrihi kaanuu yamiiluuna ila aljawaazi midaan caamkaa xataa in lam tanfacka falan taduraka saasun bay u dhow dahay laakin wax macno weyn ay soo kordhinay malaha ayb qultu waxaan ihi buri walam nara walam nasmc can axadi miman yuqtadaa bihi anahu istacmala hadihi ijaazata farawaa biha walaa can shirdimati mustaakirati aladiina sawaquuha ibnu salaax lahu mawaaqif haddii nawowi iyo la barbar dhigo aada buu kaga aroorsan yahay nawowi waxaa dhan oo ibnu salax uu diidayay markaa taqriibka fiirsa waxuu leeya wasawaabu calaa agsi wa huwa aladi calayhi muxaqiquuna wataan idiin sheegay maalig waa nawowi waa muxaqiqiintiisi waa badan yihi markaasuu ri walam nara ma maqlin walam nara ma arkin walam nasmac ma maqlin can axadin minman kamid yuqtadaa bihi lagu daydo diinta looga daydo annahu istacmala hadihi ijaaza ijaazada caamka ah nin inuu yiraahdo kitaabkan fulaan yaa iskale waa ana arwiihi bilijaaza markii la weydiin yii ijaaza caama oo muslimiinta la siiyo ay ahayd wa ana waaxidu min almuslimiina nin saas wax ku warinayo weligeed ma maqlin oo fa rawaa bihaa ku wariyey walaa can shirdi man xataa kama maqlin wari dadka yar almustaakira dib u dhacday aladiina sawaquuha xataa kuwa yidhaahdeen alijaaza alcaama waa banaan tahay kuwii taswiiqeeda sameeyeen xataa iyago wax ku warinaa ma arkin wاlijaazatu في aslihaa ijaazada guud ahaanne daciifun waay watasdaadu bihada tawasuci tawasucaan n waxay ku ziyaadsanay iyo walistirsaala iyadoo lasii daba kaca dacfan kahiira laa yanbagi ixtimaaluhu in la ogolaadana ayn suuragal ahayn yani xoogaa soo aruurin weeyaan yaa layta u yantay cinda hada alxad waxaad arkaysaa kasii daciifsan inuu leeyahay waa banaan tahay waa lagu wariyey eed arkiisa iyo dadkii mutaakiriinta ahay oo hadda taqyiid lidaax oo kale waxay leeyihin walaqad axsana man man waqafa cinda man taha ilayh ibnu salaax wuxuu yiri walam nara walam nasmac ijaaza can in wax lagu wariyey markaasuu yihi anadii waanu aragna waanan maqalna adiga haddaadan maqlin khalaas yani waxaa leeyaha cadamulcilmi bishay laysa daliila calaa cadami wujuudihi haddaad tirahdo laa aclamu fi hadi lmas'ala khilaafan cilmigaada baad ka waranta lakin qad yaأti غayruka وyaqul ina fi lmasأalati khilaaf lidaliil ana fulana qaala kada وana fulana qaala kada adiga dambi ma aadan sheegin taqadam waxaad ka hadashay cilmigaada intuu la egyahay keli a marka waxaa leey ibn صlaح walam nara walam nasmع marka cadamu ru'yatihi وacadamu samaacihi liman yacmalu bihadihi اlijaaza laa yaعni cadamu wujuudihim qaluu waqad wujida man yarwi biha wayacmalu biha sidaasuu leeyay craaqi النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول الإجازة للمجهول من أن لا أقون أو لإجازتي أما بالمجهول مثل ورناي أو مجهول للمجهول وحاول نك لإجازتنا مجهول كان شيء لسكو إجازة هذه بقى لقليل طيب ويتشبث بذيلها الإجاaزة المعلqة بالشhرط wxau ri ويتشhبث بdaylha midaan saynteeda waxaa qabsanaya الإجاaزة المعلqة بالشhرط يعني midaa oo الإجاaزة للمجهوuل waxay kusoo dhawaaneysaa oo ay la baab tahay alijaaza almucallaqa bishard mila an yaquula inuu yihahdo waayo ajaztu limuxamed bni khaalid addimishqi wa fii waqtihi dalika jamacat mushtarikuuna fi hada lism wاnnasr majhuulkii wa ajaztu limuxamed bni khaalid dimishqi yaa tiri wa fii waqti dalika markuu saas leeyahayna jamaacatuna joogta mushtarikuuna fi hada lism wاnnasr oo dad badanoo maxamed ibn khaalid dimash bay layihahdo toban qofoodaa joogto marka man huwa lmuhamed aladi taqsidu bikalaamika anaka ajastahu laa yuda majhuul weya ma dhihin ana ajastu likuli man sumiya bimuxamed ibni khaalid adimashq haduu dhihi lahay ayagaa la koobi lahay marka ijaazadooda limucayan gadaalta bay ka noqon lahay lakin huwa ajaazahu liwaaxid wa hada lwaaxid fi cashara miman yaxmiluuna hada ism adigoo yihi oo kale waayo lacagtan waxaan siiyey fulan ibnu fulan ibnu fulan magacii markii la raadilidayo saaladi waxaa la arka toban qofooda magaci wada wanaagsan man yastaxiq xoolahan asigaa sidaas laguma mutaysan karo marka alijaazatu waxa weeyaan lilmajhuuli wa ama waxaa tiri ajastu limarwiyaati lifulan marwiyaadka adiga aada leedahay xataa maatat biabi maba kuu koobno haddii lagula soo laabto waliba hada hada alxadiid min marwiyaatiga laa tadri ama waxaa tihi marwiyaati maa samictu wamaa sa asmacuhu waxaan horay u maqli iyo waaan weli majhuulha waxaad maqlin ood weli soo naqlinin inaad ijaazo siisay calaa kuli xaal waxa weyaan waa waa majhuul fi majhuul markaasuu ri ajaztu lmحamed bn khald msl wfي wqtihi dalika jamacat mushrikuna fi hada ism nasb uma laa yucayinu mujaaza lahu mana raacsiinin ninka la ijaazasiy oo minhu min muxamadiina hadduu yihaahdo maxamed ibn khald dimashqi aan ijaazo sii o intaas ku aamusa magacii laysla wadana waay noqon ijaaza lmashhuur markuu saas yidhi haduu yihahdo maxamed ibn khald dimashqi waxaan u wadaa ninkaan khalaas gadaal ka cayin markii hore majhuulay eed laakin gadaal kacdi aw waxau yihi aw yaquula inuu yihaahdo waay ajastu lifulaani waxaan u baneeyey an yarwi canii inuu iga wariya kitaaba sunan wahwa yarwi jamaacatan u warinayaa oo min kutubi sunan almacruufa bidalika toban kitaab oo ku kastaba kis uu leeyahay kitaabu sunan magiciisa uu yahay yuu ninkaan warinaya markaasuu ri ajistu lifulan kitaab الsunan marka kitaab الsunan waa waaxid min casharati kutub lahu marka waa sidii magacyaalkii isugu darsoomeen kana isugu darsoomeen ila ida cayana fi ma bacd uma laa yucayinu fahadi ijaazaة faasida weeyaan laa faaidata laha walaysa min hada اqabiil kamid ma aha ma ida ajaaza inuu baneeyo ijaazeeyo ljamaacatin musamayna la magacaabay mucayaniina biansaabihim walmujiizu ninka wax ijaazaynaaye jaahilun biacyaanihim magacya ayniyaalkooda uu jaahil ka yahay gayru caarifin bihim ou yahay mid aan aqoonin fahaada gayru qaadixin weeyaan mid aanan tacninayni inaa wuxuu ri ajastu hadihi lmarwiyaat ljamaaca alfulaaniya buu magacyaalkooduu sheegay magacyaalkiiuu tiri magacaan dadka iska ana shaksiyahaan uma yaqaan adi magaca u tiri ajaztu lifulan ibni fulan fulan walifulan ibni fulan fulan walibna fulan fulan haddii la weydiiyo magacyaalka aad maqays dadkoodi ma taqaana ma aqaan u lehay magaci cindahu laakin acyaanti magaca dadki iska lahay ma yaqaano imise axyaanan waxaa laga yaabaa magacana in si gooni u taqaanid ninkaana aad taqad war nin waa maqli jir lakin adiga inaad leedahay kuma aanan ogeyn aad leedahay ayib markaasuu hi hada gayru qaadixin weyaan les kamaa laa yaqdaxu cadamu macrifatihi bihi cadamu macrifatihi macrifati sheikh bihi bitilmiid idaa xadara shaksu hadduu soo xaadiro fi samaaci minhu inu wax ka maqlo waxay lamid tahay buu leeyahay adigoo sheekh oo xadiid dadka u bixinayo nin qariib hadduu yimaado ou soo fadhiisto ou cilmigii kaa maqlo anaka tujiiz likuli اxaadiriin qaadadna aqoonnaa ku jirta kama ana hada samaac yasixu fakadalika ijaazatuhu liashkhaas biasmaa'ihim laa yacrifuhum laakin laa yaxtalituuna bigayri magacooda sidaa lagu yaqaano hadhow dad kale ma soo galayo waa banaan kale buu leeyahy وإذا أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه لسماع منه tii hore inuu noo fasiro tanaaba kasii daranbo liannahu shayga markaad adiga tabriir u samaysay oo lagaa qaato mid kasii hooseysa inaad keentid maaha wax ka sareeya inaad keento jiraayo taasba hadday banaanaatay tanna way banaan tahay bay ahayd moogtaha hadda mid oobayaa alla lagu aqbalo sheegay markaasuu musanifka mid kasii hooseyso yuu sheegaya waxau leeyahy wain ajaaza lilmusamayna kuwa la magacaaba u ijaazay almuntasibiina ee macnaha nasab sheegteen fulan fulan fulan fulaan fi listijaaza lafdigaas hadda meesha macnaweyn kuma laha ijaazasiin wain ajaazaba lyiri istijaaza macno ma laha walam yacrifuu biacyaanihim magacooda bau sheegay acyaantooda ma yaqaano walaa biansaabihim walam yacrif cadadahumna ma yaqaano dadka uu yiri intaas walam yatasafax asmaa'ahum markuu ijaazasii kadibna ma raadinin waaxidan fa waaxidin uma raadinin fayanbagii an yasixa dalika aydan in ijaazadaas ansaxday yaa haboon wi kamaa yasixu samaacu man xadara majlisahu lisamaaci minhu ti hadda soo sheegnay wain lam yacrifhum aslan walam yacrif cadadahum walaa tasafaxa ashkaasahum waaxidan waaxid midaan dambe musalam baa laisku yahay waa laisku waafaqsan yahay ninkii sheekh inta u yimaado cilmiga ka rarto laysa sharطan an yacrifahu sheekh shardi ma ah laakin ninkaas akada alcilma min masdarihi wa manbacihi laakiin ninaan la aqoonin sheikina haddii layidha hadii la raadiye xataa layidha nimanka ijaasasiisa ma taqaana ma aqaanin kuwii ma oo caamkaa waxay dhaamaan ma laha waidaa qaala hadduu yihaha ajastu liman yashaau fulan aw naxwa dalik tacliiqi waa markaa tii hore kuu fasiraya ogow uu ku leeyahay wayatashabaki bidayliha alijaazat lmucalaqatu bishart marka kii hore horta kuu sharxay oo ahayd alijaaz lmajhuuli wixii lamide markaasuu midaan soo galay oo u leeyahy hadduu yihahdo waidaa qaala ajaztu liman yashaau fulan aw naxwa dalika idaa qaala naxwa dalik fa hada fiihi jahaalatun ninka jahaala ku sugan oo ninka oo eh, oo fulaan uu idmi doona lama ogo liman yashaau fulan fulaanka waa la yaqaana laakin ijaazadan ou sheeka ninkaan gacanta u giriye fulaan ninku sii doono lama yaqaano fi jahaala weya ko wa tacliiqun bishardin shardiyaan haddana ku xirano mashiiatu fulanay ku xiran tahay ma ma hiya naafiya fadaahiru annahu laa yasixu taas ijaazadeeda ma ansaxayso wabidalika afta alqaadi abu ayib aلطabri ashaafici saalahu khaiib alxaafidu can dalika wacallalah wuxuu ku cilay biannahu ijaazat limajhuulin waay fahuwa ka qowlihi lamid tahay ajastu libacdi annaasi min gayri tacyiin qaar dadka kamid ahaan ijaazasi asoon haddanaan magacaabin saynu ansaxaynin yaa liman yashaau fulan wadalika aladi yushaau lahu laa yudra sidaasay lamid tahay buy waqad yucalalu dalika ayda in lagu cileena waa dhici kartaa bima fiiha fi lijaazati oo min atacliiqi bishardi ah shardiga ay ku xiran taho mashiiatu fulan inay tahay sababta fasaadinaysana waa dhici kartaa fa inamaa yafsudu biljahaalati yafsudu bitacliiqi calaa maa curifa cinda qowmi wixii jahaalnimo ku fasaaday tacliiqna way ku fasaadayaan ida lam yajuz an yaquula acطaytu ijaazatii linnaasi aw libacdi الnaasi wahuwa laa yuclam waxay lamid tahay tacliiq yaa lamid oo in shaaa fulan hadaa ta lana hada fulan laa yudra hal yashaau aw la saasuu leeyahy وxakى الkhaطيب عan abi yعlى بn الفراء الحنbلي وأbi الفضل بn cmrوس الmaliki anahumaa labadoodii ajaaza dalika alijaaza almucalaqa bishari waa banaan tahay buuri wa haaulaai halaatha kaanuu waxay ahaayeen mashaayikha madha madaahibihim madaahibtooda kuwa oo shuuqi u ah bibagdaad hadda labau sheegay abulyacla alxambali iyo abulfadl ibni camrus almaliki midka saddexaad waxaa weya alxaaki wahuwa alkhatiib لأn الkhaطيib waa shaafiعي ninkan kale abu yعlى الfran حmbali midkan kalena maliki waay marka mid kastaba waa reer bغdاad waay oo khaطيib الbغdاadi waaba ninka alifay kitaabkii taarikh bغdاad ee lalahaa saddexdoodaba mashaaiku buldaanihim ay marka saddexdooda haddayba baneeyeen waxa weeyaan waa qowl muctabar abuu ka wataa marka kaanuu mashaayika madaahib bبغdاad id daka waktigaas ay mashaayik ka ahayn idaa daaka ay qoran sax ma ah id daaka in la yihahdo wa hadihi اljahaalatu tartaficu fi thani اlxaali cinda wujuudi اlmashiiئati bkhilaafi اljahaalati اlwaaqicati fi ma ida ajaaza libacd الnaas wuxuu leeya wahadihi ijaazatu wahadihi ljahaalatu jahaaladan ayada oo ijaazada mucalaqa bishardi ee tartaficu fi thani lxaali xaalka midkiisa labaad cinda wujuudi اlmashiiati haddii uu yihahdo ajaztu liman yashaau fulan haddii uu yihahdo isla waktigaa lagu dhawaaqay ma ansaxayso liannahu laa nadri man yashaau fulan lakin fulan hadduu yihahda ana shiئtu an takuna اlijaazaة lfulan wfulan jahaaladii liman yashaau fulan tartafic lianna man ucطiyat lahu almashii'a qad cayana lana man huwa aladi yastafiid min hadi ijaaza marka tii mucallaqa ahed biljahaala haddii cinda wujuudi lmashii'a mashiiadiyaa la hela waul aniga waxaan ijaazadii u sarfiyan u doonay fulan i fulan marka jahaalada wa way irtifaacaysaa oo marka waxay noqonaysaa ti inay ansaxdo almucallaqa fi ma bacdu mar labaad gadaal dambe waa marka bkhilaafi اjahaalati اlwaaqica fi ma ida ajaaza libacd الnaas jahaaladan oo ajaztu libacd الnaas hadduu yihi ariiqa danbay ku cayinanta mara hadduu yihahdo aniga waxaan ula jeeday fulan fulan hadduu yihahdo ijaazo cusub ay noqonaysaa tii hore ma wda wإida qaala ajaztu liman shaaa fahuwa kamaa low qaala ajaztu liman shaaa fulan hadduu yihahdo ajastu waan ijaaziyey liman shaa ninkii doono dhan aan marwiyaadkayga u ijaazay fahuwa kamaa law qaala asuu yiray lamid tahay ajastu liman yashaa liman shaaa fulan oo tii hadda soo dhaafnay mashiiadii mucalaqada ahayd ninkii la yihahdo liman shaaa marka waxay ku xeran tahay inuu yihahdo ana shitu haddaan ihahdo aniga ajastu lilxaadiriina marwiyaati liman shaa ninkii ihahdo shitu linafsi hadi lijaaza tasixu lahu ninkii aan dhihina laa zaalad mucallaqa ayb markaasuu ri bal bal hadihi akharu jahaalatan waintishaara min xayثu inaha mucalaqaة bimashiiئati man laa yuxsaru cadaduhum tan dambaaba daran ou leeyahay maxaa yeelay bal hadihi akharu jahaalatan liannahu tii hore liman shaaa fulan fulan keli ay ku xernay fulan hadduu ishaarada bixiyo khalaas laakin tan waxay ku xeran tahay likulli shaksi macnaha waxa weyaan cadadu man kaana calaa qaydi lxayaat milyaar qof oo dhan ay tantabiq caleyh haddaan ihahda ajastu liman marwiyaati liman shaaa bimacnaa hada yakunu yantabiqu calaa jamiic man huwa calaa wajhi lard jahala waintishaaran maxaa yeelay min xayثu anaha mucalaqaة bimashiiئati man shaksi doonitaankiisay ku xiran tahay laa yuxsaru cadaduhu bkhilaafi tilka taas kala khilaafsano hal inay ku xiran tahay ثuma hada fيma ida jaaza liman shaءa اlijaaزaةa minhu lahu uma hada midkan fيma idaa waa weeyaan waqti ajaaza uu baneeyo liman shaaa alijaazata ijaazada ninkii doono oo minhu min nafs minna sheeka doona lahu linafsihi u doono macnaha khitaabkan waxaa marka uu khuseeyaa haddii uu yihaahdo ajastu liman shaaa hadduu yihaahdo waxay ku xiran tahay waa banaan tahay haddaan yihaahdo ninkii yihaahdo ijaazadii sheeka aniga waan doonay ninkii yihahda khuseysa saas o hadduu yihahdo anaa ajartu liman shaa haddaadan adiga aadan doonin laa yaxiqu laka an taakuda bika bitilka alijaaza markaasuu yihi uma hada fima ida ajaaza hadduu banay liman shaa alijaazata minhu min ashaykhi lahu linafsi oo weyaan ayb fain ajaaza liman shaaa riwaayata canhu fahada awlaa biljawaazi min xayثu ina muqtadaa kuli ijaazatin tafwid الriwaayati biha ilى mashiiئaة الmujaazi lahu fain ajaaza hadduu banay sheikhi liman shaء riwaayata canhu ninkii aniga raba inuu wax iga wariyo ijaazan siibahu yiri fa haadaa midkan awlaa biljawaazi inay banaanaato ayadaa ku ku awleysan oo ku haboon maxaa yeelay min xayثu ina muqtadaa kuli ijaaza ijaazo kasta waxay keenaysaa waxa weeyaan tafwi tafwiidu riwaayati riwaayadii qofka loo bandhigo biha bilijaazati ilaa mashii'ati lmujaazi lahu ninka la ijaazaynayo doonitaankiisa ba ku xeran tahay iri middan way ka dhow dahay hadduu yidhaahdo ajaztu marwiyaati liman araada riwaayata canii haddii uu yihahdo ijaazada sidaan ah waxa weyaan waa banaan tahay buu leeyay leesh liannahu haddaad tiraa aslan ana ajastu marwiyaati lifulaan haddaad aad tirahdaba waxay ku xiran tahay asiga doonitaankiisa haddaad ninkaan ijaazo siisid mucayan fi mucayan ou yahay ousan doonin alijaaza laa tasix haddii aad tiraa marka ninkii anigii kutubtayda iga wariyo rabo yaan ijaazo siiyey hadduu doonay hadduu doono inuu kutubtayda wariyo marka waxay kaga xiran tahay keli ah waxaa weeyaan waa shardi oo yani tasriix maa laa taxsiil taxsiil xaasil wax la yihahdo lianna akda almarwiyaati bilijaaza asla tatawaqafu calaa mashiiati lmujaazi lahu haddii lidaa ninkii ijaazo iyo wax iiga doona doonaan ijaazeeyey xataa walow kaanat mucayana kaanat tatawaqaf calaa mashiiatihi ayib fakaana haadaa waxay ahayd buu leeya maca kownihi bisiiqati tacliiq ay kusoo soo aroortay tasriixan caddayn weeyaano bimaa yaqtadiihi ilaaqu idlaaqa wuxuu keenaya oo la caddeeya lidaada iyo xikaayatun lilxaali xaalka siduu yahay oo laga warramo laa tacliiqa fi lxaqiiqa ninkii aad tiraahdid ninkii ina kutubtayda iga wariyo rabo haduu inuu iga wariyo hadduu rabo u doono yaan ijaazo u siiyey haddaad tirahdid tacliiqay suurada kaga eg tahay laakin xaqiiqadii waxa waaye muqtada ijaaza saas a لأn kul إجاaزة تتوqف عalى مaشiئaة المjاaزi lah haduu diido hadaad حataa معayn waba ka tari mayso ayb iyo xikaayaة للحaal weeyaano marka tiraa fulanaan ijaaزo siiyey haduu iga doono inuu marwiyaadkeyga ijaaزo ku qaato waxa weeyaan xikaayaة الحaal waa waxa dhici doona sida u dhici doonaana baad hore usii sheg liannahu hadduu rabo inuu kaa wariyo inuu ogolaadaa ka horeyso hadduu diidana ijaazadaada maba ansaxaysa fa kaana hada maca kownihi bisiiqati tacliiqi tasriixan uu noqday isagoo tacliiq ku soo aroray laakin waxa weyaan tacliiq ma ahna tasriixan bima yaqtadihi liطlaaq wa xikaayatu lilxaali laa tacliiqa fi lxaqiiqa lafdiga suurada tacliiqay kaga eg tahay laakin xaqiiqadii la yihaahdo waxa weeyaan waa muqtada alxaal walihaada ajaaza bacdu aimati shaaficiyiina waxay baneeyeen fi lbayci an yaquula inuu yihahda bictuka hada bikada in shita fayaqul qabiltu ir hadda in shitadaas tacliiq waa way ag tahay laakin albeyc sana laa yaqacu ila bimashiiati almushtari haddaan ku ihahda ana bictuka bictu calayka hada lkitaab laba mid aa tahay inaad tiraa qabiltu oo ay tahay macnaheedu waxaa weyaan ogolaasho wa iyo ina diidid wa laakin haddaan ku ihahdo bictu calayka hada alkitaab in shita in shitada waxay soo kordhinay malaha liannahu wadaa'irka tacliiqa inay ka tahay lakin xaqiiqada albeyc laabudda min ataraadi min aطarafayn sax wala la marka intaas ujeeda ayb wwujida bkط abiلفتح محamed بن الحسن الأsdي almوصلي الxاafظ waxaa laga wariya ajaztu riwaayata dalika ljamiici man axaba an yarwiya dalika cani waa tacliiqi idaacadka way agtahay ajaztu waxaan banay riwaayata dalika midkaas aniga aan warinayo lijamiici man ashkaas dhammaantooda axaba jeclaadeen an yarwiya dalika cani liannahu laa yarwi canka bilijaaza ilaa man axaba riwaayata canka waa isla meeshile ayb ama idaa qaala hadduu yiraahdo ajaztu lifulaani kada wa kada in shaaa riwaayatahu cani uyiri fulaan waxaan u baneeyey kada wa kada min marwiyaati waa goorma in shaaa riwaayatahu marwiyaatkaas inuu iga wari cani aw laka adigaan ku ijaazay in shita aw axbabta aw aragta falأdharu اlaqwى ana dalika jaa-izun id qad intafat fiihi ljahaalatu jahaalo horta ma jirto marwiyaadkina waa mucayan ninka la ijaazisiinana waa nin mucayan oo fulan waay ama anta waay wa xaqiiqatu tacliiqi intafat fiihi ljahaalatu baa ka ayaa ka marnaatay iyo wa xaqiiqatu tacliiqina waa ka marnaatay yani tacliiq waa jiraa laakin xaqiiqi ma lakin tacliiqan yuwaafiq muqtada alcaqdi liannahu maa yaأkhud axad bilijaaza ila is bimashiiatihi walam yabqa mabaaqi noqon siwaa siiqatihi siiqadana waxaa weyaan tadulu cala lmaqsuud oo markuu yiri siiqadii ka maqnad siiqadaana taxsul biha alijaaza oo markuu yiri ajastu lifulaani kada wakada in shaءa riwaayatahu canni tacliiqaas unbaa ishkaal ku jirta tacliiqiga markaan dib u fiirinayne wuxuu noqday tacliiq daahir ka ah laakin xaqiiqada muqtaba alcaqdi waafaqay ama muqtaba siiqa waafaqay marka laa ishkaal ayb annawc alkhamisu min anwaaci alijaazati alijaazatu lilmacduum niman joogin <laughs> w hadda waxaan ka hadlay nin joogo majhuul nin joogo waa maogtahay gaayatu maa fi lamri lama yaqaan waxaan xasbanin baa hadda ka hor nin reer waqooyi dadka reer waqooyi waxaa kamid dadka soomaalida hadalka heli og nin baa wuxuuri waryaah war aan is aabalacno meekaale buuli dadka ayaga waxaa waay war awowga lahaa waxaas hayee markaasuu uri kii inta bilaa wuxuu ri awowga iyo kii saddexaad iyo kii afaraad iyo kii sagaalaad iyo kii tobanaad saas saas noqda noqdo buuli kii kale wuxuu ri ma dhamaystir haabul markaasuu yii awowgaadi koobaad kii sagaalaad kii kontonaad kii boqolaal kii l markaas <laughs> kii dhegeysa orhayaa warka daaib war nabigay gaadhe <laughs> war nabigay gaadhe kajeejigu <laughs> marka hadda adiga ijaaza laxayin mawjuudan ka hadlayn hadda taa ma maczuumayna gash meel oo meel aan la gaari karay weya markaas min macjub ka dhamaado laa yntahi laa yntahi اlcajab min anwaaع اijaazati alijaazaة joogin oo laijaazo siiya waay walnadkuru macahu asigana aan ku darna wuri alijaazata liطfl صaغيir anagoo macduumka lasiiy in la xumeyn yaa wuxuu ri waxaan kugu daraya anigana nin ifli ah oo oo asigana aan macduunka waxyar aan dhaamin nana aan ku darna buur marka laba mas'ala buu meeshaan kaaga soo hadli doonaa inan joogin oo la ijaazo siiyo iyo nin yar oo laa yasixu takliifuhu labadaasaan isku dayaa buuri wa haadaa nawcun weeyaan buuri khaaba fiihi qowm ay dabaasheen min almutaahiriin wakhtalafuu fii jawaazihina waa isku khilaafeen mihaaluhu waxaa kamid an yaquula inuu yihahdo ajaztu limanaan u ijaazay marwiyaadkaygii yuuladu lifulaanin fulaan loo dhigi oo loo dhali doono kaas macduumkii wa ayib fain cuطifa almacduumu ninkaa macduumka haddii lagu cadfo fi dalika cala lmawjuudi mid jooga haddii lagu cadfo bian qaala inuu yihaahdaba weeyaane ajaztu lifulaanin waman yuuradu lahu fulaan oo hadda iga soo horjeedaan ijaazadiidisi iyo waxaa loo dhali doona caruurtiisi aw ajaztu laka waliwalid waliwaladika wacaqibika adiga iyo waladkaada waladka inuu joogana waa dhici doona iyo wacaqibika waxaa dambo gadaal ka imaan doona maa tanaasalo bu intay is ay iska ay iska daba imaanayaan nasli wa markaasuu uri kaana dalika aqraba min aljawaazi min alawal nin macduum oo layska ijaazo siiyo oo la yihahdo ajastu liman yuuladu waxaa ka dhow in la yihahdo adigaan ku ijaazasi kadibna wixii lagu dhali doono siiqadan ayaa ka dhow buuri hadiiba wax la qaadanayo midaana ugu dhow walimili dalika ya ajaaza asxaabu shaaficiy waxay baneeyeen radia allahu canhu fi lwaqfi waxay baneeyeen alqism athani duna alawal oo fi madhab الshaafiعي waqaftu calى fulan waqaftu hadihi الdaar calى fulan waliman sayuladu lahu hadii la yihahdo waqafkaas waa ansaxa oo waqafkii waxaa gacanta ku dhigaya ninka nool hadhowda dambana caruurtiisa iyo haddana u wareegayaan laakin waxaanan ansixayni waqaftu hadihi daar liman yuuladu lifulan asiga kuma jiraya macduumkii oon mawjuud lagda horeynin waqaf ma ansaxaayo ijaazadina sidaas aan wqad ajaaza asxaabu maliki waabi xaniifata radia allahu canhuma aw man qaala dalika minhum fi lwaqfi alqismayni kilayhima markii hore asxaabu malik uu yihi waxaa laga fahmayaa inay ayaga dhan wada yihaahdeen markaasuu ka laabto ori aw man qaala dalika minhum ninkii waxaas baneeyo ayaga kamid ayagoo dhan ma wada banaynayaan oo rag ijaazada diidanaaba ku jirtaba laakiin dadka ogolaaday fi lwaqfi alqismayni kilayhima labadii waqfiga ninkii labadiisa qismi ogolaaday ijaazo labadeedana waa ogolaaday oo ninka oo asxaabu maalik oo yiriye yajuuzu lwaqfu calaa macduum intana waxau leeyahay yajuuzu lijaazatu lilmacduum walow lam yakun macطuufan calaa mawjuud wa facala hada thaani midkan labaad waxaa isticmaalay fi lijaazati min almuxadisiina mutaqadimiina abu bakri ibn abi daawud asijistani abu daawud wiilkiisa wa faina ruwinaa canhu waxaa noogala wariyay anahu su-ila alijaaza in la weydiiyey faqaala wuxuu yihi qad ajaztu laka waliwlaadika walixabali xabalati yani wuxuu ujeeda xabali xabala aladiina lam yuuladuu bacd bayc naha rasuul sal اlahu alay wasalam an bayci xabali xabala wa kaana baycan yabtaacuhu aljaahiliyuna waxaa weeyaan neefkan caloosha ku jira markuu dhasho wuxuu dhali doono aan kaa gatay ama neefkan aan kaa gatay kan caloosha ku jiro markuu dhasho wax dhale muddadaas aan kaa gatay labadaba waa waa lagu tafsiiri karaa macnaa beec muwaqat ah iyo beec li ligayri lmawjuud oo lasii gata bay ahayd marka ijaazada halkaasay nala gashay wa ama alijaazatu lilmacduumi ibtidaa-an ninan joogin in la ijaazo siiyo ibtidaa-an asigoon wax kale lagu cadfin min gayri cadfin calaa mawjuudin faqad ajaazaha alkhatiibu abu bakrin iyada naftigeedii wadakara anahu samica aba yacla ibn اlfara alxambali wa aba lfadl bna camruus almaliki yujiizaani dalika saddexdoodii haddana lahay waxay ahaayeen akbaru mashaa'ikhi bagdad ayagii waa jirtaa oo waxay ihahdeen macduum haddii ihahda ajaztu hadihi lmarwiyaat liman yuuladu lifulan asigana maku cadfino dhin lifulan waliman ma dhihi xataa dadaa banay bu waxakaa khatiib waxu wari ka naqliya jawaaza dalika ayda maya وxkى جواaز ذلka waxaa soo نqلi أيضا أbو نصr بن سباq الفqيه fqاl wxuu hi dhb qوم waxay u tageen إlى أنhu يجuز waxaa banaan أn يuجiزa inuu إجاaزة siiyo لman lm يkلq nin ban la abuurin waa macduum qaal wuxuu hi hada inamaa dahaba ilayhi waxaa inamaa dahaba ilayhi man yactaqidu nin اctiqaadinayo أn الإجاaزaةa ilmun fi riwaayati weeyaan ninkii fahmiga ijaazada uu ka fahmayo ay tahay alijaaza macna libni hadday tahay yaa saas u qaatee laa muxaadatha inaysan shaqo lahayn muxaadatha bimacna taxdiid hal ilijaazatu asalkeeda ay ka farcamaysa taxdiid miya mase alibnu bishay wa qoladii yidhahdeen ijaazada macna libni ay ximbaarsan tahay ee taxdiid iyo samaac iyo ikhbaar shaqo kuma laha waxaan baciid ahay niman joogin in loo idmo inaad inaad ku idintid baciid ma ah laakin haddii lidaad ijaazada asarkeeda waxay ka farxsanta taxdiidu shaykhi litulaab niman jirin cilaaqa meeshaa ma kasoo geli karto sidaasuu leeyahay uma bayana buطlaana hadihi ijaaza markaas waxau leeyahay abunasrigaas dad oo ijaazada nooceeda baneeyo sheegay markuu dadkaasa saas yiri ay u yiri abu nasrin yo haddana yihi uma bayana buطaanadi abu nasrigii dadki kasoo naqliyay inay banaanta uri dadkaas waxaan kasoo naqliyey haba yihaahdeen laakin xaqiiqada xaqa waa khilaafsanya bail waag wa huwa ladi istaqara calayhi ra'yu shaykihi alqaadi abi ayb alimaam wadalika huwa asaxiix aladi laa yanbagii gayruhu waa midka صaxiixa aladi laa yanbaqi alqawlu bigayrihi ay ku fiican tahay lianna alijaazata ijaazada aslan fi xukmi likbaari yani ikbaar bimacnaa muxaadafadii wa lianna alijaazata fi xukmi اlikbaari jumlatan qofkiio wax loo waramo si guud loogu waramay lamid tahay bilmujaazi midka la ijaaza siinayo guud ahaan loogu sheego calaa maa qadamna uma lana alijaazata fi xukmi اlkbaari qofkii oo loo kabro jumlatan isku duuduub bilmujaazi midka la ijaaza siinayo sheika markuu yihahdo wartilmi fulanow waxaan ku ijaazo siiyey marwiyaadkayga kitaabkan ku dhex jirata marka marwiyaadkeeda jumlo usiisaad ukabarta adoo yii waxaan kuu kabrayaa bijamiici maa fi hada اlkitaabi lakin laysa calى sabiili xadiid xadiid ma inamaa jumlatan ثuma fi xukmi alijaaza fi اlijaaza alإخbaaru jumlatan fi xukmi اإخbaari jumlatan bmajaaz bmujaaz mujaaz midka la ijaaza waa marwi wa mujaazu bihi waaya asigaas ayb calى ma qadamna fi bayaani صxati asl ijaaza fakamaa laa yasixu اlإkbaaru sagusan u aan saxaynin lilmacduumi wax loo khabro laa tasixu lijaazatu lilmacduum ma dhihi karaysid ninan joogin yaa fulaan ajaztuka marwiyaati an tukhaatiba macduum biijaazati marwiyaati sayna wa ansaxaynin sidaasayna u ansaxaynin buu ku leeyahay ijaazada in macduum loo khabro dheh nin hadduu meel fadhiyo oo yihahdo aniga riwaayadan xadiidkaan aan warinay xadathanii fulan fulan waxau leey ana usamicu man laysa mawjuuda oo nin la dhali doonaa iga maqli doono sidaan looga aqbalaynin yaan looga aqbalaynin min macduumin la ijaasiyey saas weya waadix wala la qadirnaa أن الإجاazة walow qadarnaa أن الإجاaزaةa إdn falaa yصح أيضا حatىa wج kale haddaan uqaado oo إجاazadii maعna تحdiiثay xmbaarsatay haddaanan dhihin walow qadarnaa أن الإجاaزaةa إdn إجاazada idn inay tahay falaa yصح أيضا ذalika للمعduم uma anسحayso كama laa yصح الإdn idinka sousan u anسحaynin في baaب الوakاlaةi للمعduم la wakiisho liwuquucihi fi xaalatin oo ku dhacay caqdigaas laa yasixu fiiha almaduunu fiihi nin waxaa la idmay maduunu fiihi wixii loo wakiishay waay min almaduuni lahu uusan u ansaxayn waa ninka macduumka ah haddaad tiraahdi kitaabkan waxaan u wakiishay ninka fulaan loo dhali doono inuu ii gadaa marka anta wakalta libayci hada اkitaab limacduumin laa wujuuda lahu waqt اkhiaab wuxuusan u ansaxaynin waxa weeyaan caqdigiyaa wuxuu dhacay fi waqt fi xaalati laa yasixu fiiha almaduunu fiihi midka la idmaayo kitaabki waay maduunu fiihi min almaduuni lahu usan udhacaynin haddaa tiraa mallaktu hada lkitaab lilmacduum wama ansixi lahayn fakayfa tasix اlwakaalatu wahiya farcun sidaas weya wa hada ayda yuujibu wuxuu waajibinayaa bطlaan اlijaazati ijaazada in la buriyo liطfli صغيr la ijaazeeyo aladi laa yasixu samaacuhu lannu sidii asiga canug صغيir ee ana wakaalad aysan ansixayn in la wakiisho liannahu axkaamta oo cuquuda a mukalafay u baahan tahay ninkaad wakiilanaysa inuu bimathaabati muwakil man saxa tawkiiluhu saxa wakaalatuhu nin oo mukalafa inuu ahaado marka canugii yaraay inaad wax u wakiilatid ma ansixayso in wax la ijaasiyana ma ansixayso qaala الkhaطيb wuxuu ri sأltu الqاadiya abaطayb طabri can اlijaazati liطfli صغيiraan weydii buuri hal yuctabaru fi صxatihaa ma waa inay u ansaxdama waxaa loo fiirinaa sinuhu cumrigiisa aw tamyiizuhu kamaa yuctabaru dalika sida tamyiizka loo fiirinaya fi saxati samaaci oo canigar marka laijaazisay la ijaazinsiinayo ma waxaa lagu xiraa tamyiizkii sidii markii aan ulahayn haddii samaac loo qoray waa inuu tamyiiz leeyahay faqaala wuxuu uri laa yuctabaru dalika qaala faqultu lahu waxaan uri ina bacda asxaabina qaala laa tasixu lijaazatu liman laa yasixu samaacuh ninkausan samaaciisa ansixaynin in wax la ijaazo siiya ma banaano faqaala wuxuu yihi qad yasixu inuu ansaxa la arkaa an yujiiza lilgaa'ibi canhu midka maqan inuu ijaazo siiyo walaa yasixu samaacu lahu meeshaasay ku kala duwan yihin u ninkaa maqan oo taqaanid ina tiraa ajistu lifulan fulan algaa'ib canii an yarwi canii jameer ma waa laakin ina tiraahdi kitaabkaanaan akrinaya wayasmacu minii man huwa gaa'ib can ilmajlisi laa yasixu fiiri marka farqigaasaa udhaxeeya u leeya lakin ma aha intaas looga daliishanayo inuu sabiga inuu wax qaatay uu banaan yahay waxtaja alkhatiibu lisixatihaa khatiib wuxuu u daliishtay inay ijaazaday sagiirka u ansixaysa liطifli biana alijaazata inamaa hiya ibaaxatun inamaa hiya ibaaxat lmujiizi ninka wax ijaazeynayo baneeyo weeyaan lilmujaazi lahu ninka wax loo ijaazaynayo loo baneeyo an yarwiya canhu in wax ka wariyo walibaaxatu in wax dad loo baneeyane tasixu lilcaaqili wagayri alcaaqili haddaa tiraa gurigan waxaan u baneeyey fulaan min annaasi inuu soo dego nin majnuun hadduu yahay ninkaas waxaa banaan an yantafica min khil lama dhahayo laa yasixu lahu libaaxa liannahu majnuun ijaazadana meeshaasaa laga fiirinaya lakin meeshii ninka kale ka fiiriyey laga fiiri maayo oo man saxad wakaalatuhu saxad ijaazatuhu la dhihi maayo buu le ayib qaala khatiib wuxuu ri wacalaa hada ra kaafata shuyuukhina waktigii mutaahiriinta o dhan waa sidaas wa yujiizuuna lilatfaani atfaasha inay ijaaza siinayaan alhuyabi canhum laga maqnaysiyo la joogin min gayri an yas'aluu ayagoona weydiinin can mablaqi asnaanihim sinnigooda ama cumrigooda intuu gaarsiisan yahay iyo xaala tamyiizihim inay wax kala sooceen in kale walam narahum mana arkin ajaazuu inay ijaazo siiyeen liman lam yakun mawluudan fi lxaali niman la dhalin ayagoo ijaazo siiyana ma arkin caruurtiioo la joogin fulanad caruur baad leedahay ajastu laka waliawlaadika marka dhihi maha canugaas aad itiri ijaaza sii meequusana la egyahay maxaa weyaan tamyiiz maleega iyagona ma weydiineyni taas waxay deliil u tahay ana alijaazata bimacna alilaaxa inay wadato macna almuxaadathana ma aha macnaa man tasixu maxaan ku ihahdaa acmaaluhuna looma jeedo oo sidii cuquudi oo kale ma ah ayb markaasuu wuxuu ri kaanahum qultu kaanahum ra-w طifla ahla litaxamuli hada الnawci min anwaaci taxamul الxadiid liyuؤdiya bihi bacda xusuuli ahliyatihi xirsan calى tawsiici الsabiili ilى baqaaءi اisnaad wuxuu leeyahay kaanahum ra-w waa ayagooba ka yani waxay arkeen oy ka fiiriyeen aطifla طifligii ahlan inuu yahay litaxamuli hada الnawc noocaan inuu ximbaari karo min anwaaci taxamul اxadiid noocan wuxuu soo galaa min anwaaci taxamul xadiid xadiidkii oo la ximbaaro noociisa liyu-adiya bihi inuu guto awgeed bacda xusuuli ahliyatihi sidii xadiidkaba qofka asoo yar uu ximbaaray oo naqliga loo saamaxay xataa yu-adiya canhu wahuwa kabiir kanna waxaa loo ijaaza siinayaa hadhowta ijaazadaas hadda asagay kuma camal falay laakiin markuu weynaado qaadanayaa buu lehy marka xirsan ayadoo lagu dalaa lagu dadaalaya calaa tawsiici sabiili jidadka jidka in la waasiciyo ilaa baqaa'i isnaadi isnaadka inuu baaqi noqdo jidkii loo mari lahaa in la waasiciyo alladii sabiilko ama isnaadko ikhtasat bihi hadi lummatu ummadan ay la keli noqotay ayb iyo wa taqriibihi isnaadka in loo dhaweey min rasuuli illahi ama qofkii in rasuulka loo dhaweeyo can طariiqi isnaad loogu dhaweeyo inay noqoto wallahu aclam salى اllahu waslm alى nabiyina mxamadi wa alihi wa صaxbihi ajmaعin